waa tii hajigii wey kadib waxaa wax la wadaagay oo cinda alfuqahaa'i udxiyadoo kale la axkaama ah shuruuda neefka caqiiqada ee la qalayo hajigii in la gowraco u baahan yahay adaaxidii in la gowracay u baahan tahay waxaa kaloo u baahan in la gowraco caqiiqadii gowracii iyo axkaamtiisii dabaaixdii in laga hadlay u baahatay dhinaca labaad xajkii waxaa la xidhiira qofka uxurima calaykum saydu lbari maa dumtum xuruman saydkii banaanka joogay waa idinka xaaraam saydkaa waa kee xaraamta ka noqday hilibkiisu xalaalka yahay ee hadhow jazaha iyo fidyada ku waajibayana calaaqay la yeelatayo sidaa waxaa ku timid asayd wadabaayix markii sayd wadabaayix laga hadlayo adcimadana waxa u badan ee laga hadlayo waa xayawaanaadka gawraca xalaal ku noqda marka masaa'ilka intaas ihi oo masaa'il neef xayawaanahoo hilibkiisu yuu xalaalna yahay oo la gawracayo marna sayd lagugu sheegayo marna acimo lagu sheegayo marna dabaaix lagu sheegayo marna caqiiqi iyo udxiya lagu sheegayo waa masaa'il isku wada dhodhow oo isku xiran intaa kadib bay waxay ku dhamaystiri doonaa nadarka nadarkuna waa camal qurbe iyo cibaadaah rubucanna waa rubuculcibaadaad gebagabadiisii oo laga sii baxayo wey marka in cibaadaadka la raaciyo isagoo dabxiguba cibaadaadka ka mid yahay wejka munaasabada ayuu leehay baabun fi lcaqiiqati baabkani wuxuu ku saabsan yahay xoolihii ilmaha laga qalayay ama wanqalkii ama walqalkii soomaalidu ay yidhaahdaan ilmuhu marka uu dhasho waxa laga gowracee laga qalo ayaa waxaa la yidhaahdaa caqiiqa wuxuu yihi yundabu waxaa sunno ah liman wulida lahu qofkii loo dhalo aabbihii loo dhalee uu dhasho waladun ilmo an yaxliqa ra'sahu madaxiisa inuu xiro wayatasaddaqa uu sadaqaysto biwasni shacrihi timaha madaxa laga xiiray miisaan u dhigma oo dahaban dahab ah aw fidatan ama fida ah wa an yu-adina inuu adaano fii udunihi lyumnaa dhegta midig kaga adaamo wa yuqiima uu ku aqimo fi tanbiixdaana lagu aqimo masaa'ilkaas iyo masaa'il kaloo la xiriiraba waa dhowr mas'alo masalada koowaad wuxuu kaga hadlay xukmu lcaqiiqa wuxuu yihi sunno wey waajib ma aha sunnadaana qofkii awoodaa laga doonayaa waxaana lagu leeyahay buu yihi ciddii ilmaha nafaqadeeda iyo biilkeeda lagu leeyahay saa darteed mas'alada koobaad ee yundabu waxaa sunno ah waa qowlka jamhuuru ahli اcilmi wey raxmat ullaahi calayhim salaf iyo khalaf intaba axaadiista haddii la yihaahda amarka nabigu leeyahay maca algulaami caqiiqatuhu faahriquu ah, canhu daman waa amar in laga gowraco waa amray amarkan maxay jamhuuri waajib uga dhigi waayeen waxay yihahdeen xadiid abu daawuud wariye oo xasan ah baa jira nabigu alayh salaatu wasalaam wuxuu yihi man wulida lahu mawluudun faaxaba an yumsika canhu qofkii ilmo u dhasho ee jeclaysta inuu wax ka gawraco waajibku haddaad jeceshahay kuma xirno waxaa dafigani waa cibaado amarkii haddaba amar wujuuba inuusan ahayne amar istixbaaba yahay buu nabigu halkaa ku tilmaamay walihaada cinda jamhuuri haddii aadan caqiiqa ilmihii kaba samaynin inuu wax ku waaya way dhici kartaa sida daahirka riwaayaadka qaarkooda laakiin maadan dambaabin adoo kari kara wey amaa qofkaan awoodinba falaa wujuuba maca alcajzi qofaan wax awoodinba waxba waajiba nafaqada iyo maalkaama waajibin qofkaan gaarin shuruudeediy maadaama nabigu xadiidkaa uu ku yihi cabdillahi bn camr bn caas man man wulida lahu waladu faaxaba an yunsika canhu doonaya jecelaysta inuu wax ka gowraco ha ka gowraco halkaasaa caddaysa bay yidhaahdeen inaynan waajib ahayn jamhuurtu halkaasay cuskadeen mid labaad bay ku dareen waxay dhaheen waa xoolo la gowracayo oo qofku qalad uu galayna aan ka dhicin nadarna aan ahayn sideedaba ma waajibtay yihaahdeen bimacnaa waxay qaacidada shareicada haddaanu tix raacnay in wax la gowraco dhiiggiisa la daadiyo laba xaaladood keliyaan wujuub helay qof camal laga doonayay qalad galay oo hadyigii iyo tii xajka ah fidyadii iyo damkii ah iyo qof isagu isku waajibiyey oo nadar galay labadaa waxaan ahayn oo mas'aladan caqiiqadee la isku hayo maahane damka cinda aljamhuuri agtooda waajib ay ah maba jiro walidaalika udxiyada agtooda waa sunna kadalika caqiiqadii waxay yidhaahdeen dimaada ilaahay loogu dhowaado in dembina keenin adnaadan isku waajibinee la gawracayo asalkeedaba waa sunno qaacidadaysa jamhuurtu qaba raxmat ullaahi calayhim taa waa masalada koowaad ee xukunka ta labaad yaa lagu leeyahay liman wulida lahu waladun qofkii ilmo loo dhalo qofka ilmahan loo dhalay waxaa asal looga jeedaa cidday nafaqadiisu ilmahan waajib ku tahay oo aabbuhu kow ka yahay haddii la waayo awow haddii la waayo ciddii booskiisa geli lahayde nafaqada samayn lahayd walaal ha noqdo adeer ha noqdo ciddaas hadduu isagu ilmaha xoole leeyahayna weligiisii baa xoolihiisa ka caqiiqaynaya oo ilmaha hadda dhashay isagoon dhalan xoolo ma yeelan karaa haa ilmuha intuunan dhalan xoolo waa yeelan karaa laakiin isaga laguma yeelan karo oo waxay ahliyat ahliyatlwujuub buu leeyahayo dee ilmo uur ku jira waxna waa loo dardaarmi karaa xoolo laga dhintayna dhaxal waa kaga soo aadi karaa oo meel baa la dhigi hadduu nolol ku dhasho si loo siiyo haddii loo dardaarmo xoolo ama cid iskaga sadaqaystaan uurkaas ama looga dhinto dhaxal u yeesho ilmihii xoola u yeelan karaa laakiin dayn laguma yeelan kara ilmahan dhalan ta waxaan uga jeeda inaa idhaahdo haddii isagu xoola leeyahay weligiisaa lala khitaabay oo lala hadlay oo la dhihi ilmahan xoolihiisa ka gawrac masaladani hadaba waxay mid tahay mas'alo jaanib kale oo kamid ihi inoogu iman doona abwaabu nafaqa iyo wilaaya cala almaali waxay fuqahadu baxsin doonaan qofka weliga maalka ilmaha u ah waxaan waajib ahayn ma ka bixin karaa maslaxada ilmaha waxaana dhihi doonaan haa waxaa u daliila in caqiiqadii laga gowracayo sunno ahayd xoolihiisa laga bixinayo waxay ku dari doonaan udxiyadana xoolaha duu leeyahay in laga bixin karo iyo masaa'il saasoo fara badan sunanka ma laga samaynayaa bay baab gaara ku baxsiyaan culamada fuqaha raxmatullahi alayh masalada saddexaad waxaa laga doonaya weeye inuu sameeyo ilmihii haddii uu dhasho waxaa sunno ah axkaam fara badan xukunka koobaad an yaxriqa ra'sahu madaxa in laga xiiro weeye yowma saabici maalinta toddobaad wayatasaddaqa uu sadaqaysto markuu xiiro kadib biwasni shacrihi timaha miisaan u dhigma dahaban aw dahaba aw fidatan ama fidaha ama labadooda qiimo u dhigma intaasi waxaa kale oo maalinka toddobaad sunnaa in magac fiican loo bixiyo caqiiqadiina laga gowraco in maalinka toddobaad ay dhammaantood ku fiican tahay nabiga alay slam waxaa ka sugan maca algulaami caqiiqatuhu riwaayata alghulaamu murtahanun bicaqiiqatihi tudbaxu canhu yowma saaricihi maalinka toddobaad baa laga gowracayaa wa yuxlaqu wa yusamaa madaxana waa laga xiiri magacana waa loo bixin magaca waa laga horreysiin karaa habeenku dhashaba waa loo bixin karaa haddana ilmuhu intaunan dhalan baaba magaca isbitaallada lasii bixiyaa waxaa lagu leeya ilmaha magaciisa sheeg hadduu wiil noqdana saa u qora hadduu gabadh noqdana saa qora lagaa qori waayo ilmihii markaa uu dhashayba number iyo magac loo diiwaan geliyaa lagaa rabaa waa sida sunnada ee wanaagsan waa inuunan toddobada ka daahin magacu toddobada in laga horumarin karo nabigaa sameeyey sal ly slam subaxu habeenkii wiilkiisii ibraahim habeen buu dhashay subaxii waaguu markuu beryey buu saxaabada ku yidhi xalay wiil baa ii dhashay wasamaytuhu bismi abi ibraahim aabbay ibraahim magaciisii baan u bixiyey waa habeenku dhashay subaxeedi halkaa waxaa ka garatay magaca yowmu saabicihi wayusama yuusan ka daahin wey ka horna waa laga hormarin karaa xaqiiqaduse sunnadu waxaa weeye xoolaha la qalaya toddobada inaan laga hormarin sidoo kale madaxa la xiirayo waa timahan yixda ay yidhaahdaane in maalinka toddobaad lala sugaa sunno ah تubaxu canhu ywma saabicihi wayuxlaqu wayusamaa madaxana waa laga xiiri waana loo magac bixin markii madaxa laga xiro waxaa kaloo sunaa ah timaha la xiiray wasankooda oo dahab ama fido ama waxu dhigma ah in la sadaqaysta iyagana waa sunna asalkana waxaa laga keenay markii xasan ibnu caliyin uu dhashay baa nabigu u yimid calayhi salaatu wasalaam laba neef oo ari ah buu ka qalay markaasuu faatima la hadlayoo wuxuu yidhi timahana ka xir watasadaqii biwasnihi sadaqayso wasankoodii intaa in u dhigantana sadaqayso riwaayadka qaarkood bizinati shacrihi markaasay waxay la miisaamay hal dirham bay u dhigmeen timihiisii hal dirham bay sadaqaysteen ilaa xilligaa dahabka fido iyo dahab baa dirham iyo dinaar lacag ahaa in hal dirham lacag u dhigantoo fido ay noqoteen miisaankii intiibay sadaqaysteen timaha haddaba in laga xiiro wax qadar u dhigmana la sadaqeeyo iyadana wax sunno ahoo sugan wey wa an yu'adina fii udunihi اlyumna wa yuqiima fi lyusra waa xadiid laga wariyey abu raafic radia allahu canhu wa nabigu wuxuu leeyahay adana fii uduni xasan bni caliyin xiina waladathu faatimatu radia allahu anhuma canha nabigu wuxuu kaga aadaamay dhegta maalinkii xasan ay dhashay faatima riwaayadka qaarkood baa ku daray bidixdana waa kaga aqimay riwaayaadkaas aqwaasha culimmadu waa yar kala duwan tahay sanadkeedu waa daciif marka imaam bayhaqi iyo kayrkiiba wariyaan riwaayo kaleo ariiq kaleay culimmadu qaar sheegeen oo bayhaqi fii shucab imaan ku wariyey sheekh naasir raximah llah fii riwaaya haliil markii hore xusnan lidanni buu riwaayada bayhaqi shucabka isagoon arag buu xadiidkan irwaaga xasan kaga dhigayoo wuxuu yihi riwaayadaa culimmada kale ay sheegeen waa xoogeynaysa waadan buu riwaayadii sanadkeedii arkay shucabulimaan markii la taabacay silsila daciifu xadiidkii ku keeno wuxuu yidhi waxaan islahaa bu yihi culimmadu xadiid saa daciif u ah intay saa u sheegaan kama aamusayaane xadiidkii markaan arkay wax wax xoogeyn karaba maaho bela ku dhacdaygu beenaalayaal baa ku jira saas darteed waan ka noqday xadiidka xasan weeyadii oo waa daciifi ha la ogaado buu halkaa ku leeyahay raximah llahu tacaala alaa kuli xadiidku waa daciif laakiin riwaayada abi raafic dacfigeedu aada uma adka fuqahadii qabtay fii fadaa'il acmaali waa loogu camalfali karaa daciifka calaa madhabihim bu an yuadina fii udunihi yumna wa yuqiima fi lyusra uu noqonaya uma in kaana gulaaman wiil hadduu yahay dabaha canhu shaataani laba neef oo arigu ka gowracaya tajziyaani ka gudaya fi udxiyati udxiyo gudaya wain kaanat jaariyatan gabarh hadday tahayna fashaatun hal neef oo ariyaa la gawracayaa wiilki gabadhu sidii dhaxalkii weeye dee wax la gawraca neef baa ugu yar gabadhii haddii neef laga gowraco wiilkii laba in laga dhiga weeye nabigeena ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaam oo isagaa saxaabada amray siday caaisho leedahay inaan ka caqiiqayna wiilkana shaatayni gabadhana shaata neef arya riwaayaadka xadiidka ibnu kursinna sidoo kale uu ku sheegay xadiid samurat bni jundub laga warinayana sidoo kale uu ku sheegay haddaba axaadiistu way fara badan tahay wiilka hal neef keliya ma laga gawrici karaa yaxtamil waayo xadiidka nabig ala slam markuu xasan ibni cali iyo xuseen dhasheen caqiiqaduu ka sameeyey bay ruwaadu isku khilaafeen qaar waxay leeyihiin caqa can ilxasani kabshan kabshan hal hal neef kaasa shaatan shaatan qaarna waxay leeyihin kabshayni kabshayni laakiin daahir wuxuu camalka isugeynta nusuustu waxay keenaysaa haddii hal neefna la yihi labana la yihi waa la ysku khilaafay riwaayaadkii kale oo dhanna labay tilmaamayaa wiilkii riwaaya mashkuuka oo laysku hayo inaan looga tegin riwaayaadka fara badan ee kale halkan culimadu laba mas'aloo kale bay ku daraan masalada koobaad waxaan ari ahayn xaqiiqo ma garaan masalada labaadna waxaa weeye dhowr caruura ma la isugu dari karaa caqiiqadood sidii udxiyadii saddex wiil iyo hal gabada imise arigaa laga rabi lahaa toddoba albaqaratu can sabcatin wاljazuuru can sabcatin inta la yidhaahdo hal neefoo lo-a ma laga wada qari karaa masalada wa fuqahada isu khilaafsan yihiin qaar badan baa waxay ku daraan furuuqda udhaxaysay ku kala duwan yihiin udxiyada iyo caqiiqada inta daahirka nusuusta la wariyey waxaan ari ahayn lama sheegin wax waxa la darayana lama sheegin oo neef geeli ari la darayo fuqahada jamhuurtooduna waxay qabaan inay ari tahay waxna aan dari karin saasay jamhuurta ahlulcilmigu intaa xasuusta qabaan watubaku waa la karinayaa xaqiiqadii bixulwin wax macaan baa lagu darayaa marka la karinayo wax macaana lagu darayaa macaanka cuntada lagu darana waa noocyo badan yahay inagu qaar baynu timir ku darnaa soo ma cuntada qaar baan timir ku karinaa carabta qaar ka midana timirta geed aan ahayn oo timirta shabaha oo barquuq la yidhaahdo sida timirta u eg sideedana u macaan laakiin ka yar waaweyn bay ku kariyaan mar allaabay markii ay suuge iyo samaynayaan wax lagu cuno ama raa ama soor ku darso ama antirooti iyo sabaayad iyo canjari iyo beriis ku darso gaar ahaan markii hilib inta la kariya munaasabadaha waa lagu dhex daraa bay ku kariyaan waxaa kaloo hilibka lagu kariyaa noocyadiisa qaar kamida ah, sonkor baa lagu kariyaa jazaa'iriyiinta kaleeto nooc hidibka martiqaadyada iyo munaasabaadka la sameeyo waxay leeyihiin xallaaya la yidhaahdo hidibka markii uu karee biyaha u dambeeya dhamaysanayo oo shiilitaan yahay baa korka sonkor lagaga shubayaa marka wuxuu leeyahay wayututbaqu waa la karin bixulwin macaan baa lagu karin arrintan waxay yidhahdeen dhowr arrimood bay uheshadeen daliil gaara ma laha laakiin waxay yidhaahdeen si guud ahaaneed waxaa imaamu lbukhaari fii صaxiixihi ku wariyey min xadiidi caaisha kaana rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam yuxibu اlxalwaaa wاlcasal malabka iyo macmacaanku jeclaan jiray marka macmacaanku inuu qiimo yar gaara leeyahay baa halkaa ka garanay yidhaahdeen taa waa weheshanay mid labaadna waan weheshanay oo khaas ahoo ilmaha yarkaa markuu dhasho waxaa sunna ah waxa la yidhahdaa taxniig halkaa dhan xalaga in loo mariyo nabigaa sida axaadiis badan ku timid loo keeni jiray timir yaroo laftii laga ilaaliyey inta la ruugoo la jilciyo baa halkaa dhan xalaga koraa baa lasaa loogu marin oo loogu dhejinayaa ilmuhu carabka uu dhaqaqaajine sida waxa u horeeya ee u leefleefaya calooshiisa gelaya ay u noqoto ayib waxay yidhahdeen culimmadu haddaba nabigu macaan iyo timir buu marka ugu horeysa siin jiray ilmaha saxaabadana qaar ka mid badan waxay yeeli jireen ilmuhu markuu dhasho intaan xataa afka waxba loo gelin bay de la soo ordaan bay nabigu ukeeni jireen markaasuu taxniigaa u samayn jiray dhanxalagaa ilmuhu taa u leefleefay culimo badan baa waxay yidhahdeen xikmad baa ku jirta xikmadda ku jirtana waa tafaa waxaa wanaag ahaan loo saadaalinayaa in ilaahay dhaqankiisa iyo dabeecadiisa wax macaan ka dhigo baa la saadaalinayaa waxay yidhahdeen tiina waa weheshanaynaayo wanqalkan laga qalayna macaan ha lagu kariyo tafaaؤulan iyadoo la tafaaulayo in dabeecadiisa macaanaada intaana waa yar bogsanay dheheen xikmadaa ku jirtay taxniiga in meesha laga helo laakiin wax daliiloo khaasa ah ma laha walaa yuksaru cadmu laf la jebin maayo waxay yidhaahdeen laba sababood xikmadna waa ku jirtaayo ilaahay xubnihiisa inuu nabadgeliyo oo jebinin baa lasaa loo saabaalinayaa ko asar daciifana waa ku soo arooray asarkaa daciifkiihi waa min almaraasiili abu dawuud baa maraasiishiisa ku sheegaya ibn xazmina fi lmuxallaa buu ku sheegayaa min ariiq ibni abi shaybata oo isna musanafka ku warinaya kaasaa wuxuu leeyahay cali baa wuxuu yihi faatimay markii a laga samaynayey lafteedana ha jabinin islaantii umulisada ahaydna lug hala siiyo walidaalika fuqahada fashaaficida qaar baa halkan waxay ku daraan qawaabisha ama qaabilada umulisadiina lug baa la siinayaabay ku daraan aarka iyagoo laaxidaya aarku sanahadan ma waxyaabaha dicaafku uu ka mid yahay laakiin oo xataa sanadkiisa marsalba ha ahaadee waxaa ku jira si sheekh naasir uu sheegaya nin la yihahdo xusein ibni zayd alcadawi oo daciifaa ku jira afarkaa ma asixin kaasna way weheshanayaan walaa yugsaru lcadmu haddaba wax nas oo saxiixo kusoo sugan laf inaan la jebin ama loo dhowaanin ma jire saabaashaa iyo intaa un weeye labadaas saadaalood watudbaku bixulwin walaa yugsaru lcadmu waxaynu kusoo soo sheegnay tii hore xadiiu taxniiki inti nabiga loo keenay intuu u duceeyo inuu haddana dhanxalaga waxu marin jiray taan buu ka tegayo waalidku taxniiggii ma sheegin taa waxay ka qaadatay soomaalidu arrin bay caado ka qaadatay taxniiggii iyo tabriiggii hase ahaatee waktigeediina way ka dib mariyeen xaddii asalka ahaydna way kala baxday dadku nabigu u duceeyey way tabarugi jireen inagu gardaadis wax la yihahdaa loo bixiyey gardaadinta waa taqaanaa sooma ilmihii waa lasoo qaadayaayo de markuu dhashayba ma ahane isagoo uu xoogay soo wakti un la haleelo wakti kastaa laga dhigayaayo nin baa loo dhiibayaa inuu gardaadiyo qof laisleeyahay waa fiican yahay xaddii bay ka bixiyeen ahayd dad ahlu salaaxi walkhayr intii loo geeyay inay u duceeyaan baa laga saaray qolana xool ay ka qaataan oo gooru dhashay wax u sheegay islaamta inay urahay lama yaqaane ilmaha markuu dhashon baad subaxi iyagoo ag taagan la arki soo ma jiraan abaalka ha u dhaafin waa la isqabsan haddii magacyo la sheego la isku dhegi garbaa la dhigan halka hau u dhaafin laakiin taana waa caadiya dhaqan ha la gardaadiye marka la yidhaahdana salaaxi markay ka baxday qofkay isleeyihiin hooyadii iyo qofkan waa yar fiican yahay cidduu xudooni had noqdee oo laga yaabo mid khamarja inuu yahay baa loo dhiibaya marka soomaalidu ducadii wax kaley ugu bedeleen allah xifdiyey allaha barakeeyey ilaahu shar ka iyo lama dhaho kuwa badan oo arki jiray codkayga iyo camalkayga yeelay dhahaan ma waxay u yaabadeen marka maal anagoo meel taagan bay hooyo nin nala taagnaay oo dhib low ahaabay wiilkeeda intay udhigtay tir war ii gardaari intuu candhuf afka ka tufay wuxuu i ku go oo iimaanka alla ku tilmi oo wax dad mooye waxaaga alla kuma tuso ha bu yii marka waa u dhiibayeen de meeshii ducadii habaar bay noqotay soo ma ducadii habaar baa loo bedelay kaftan iyo ciyaar baa la isaga leeyahay inta sunada ihi waa ilmihii qof ahlu salaaxa markuu dhashaba in loo geeyo timirna uu dhan xaraga u mariyo ilaahayna u baryo inuu diintiisa iyo adduunkiisaba xifdiyo mid khayr badan uu ka dhigo sidaa ah haddii sunada la yeeleen hala yeeleeyo laakiin dhaqan ahaanta ina loo talartan iska daayo wayufaraqu waa loo qaybinayaa al masa cala alfuqaraai fuqarada iyo masaakiinta ayaa loo qaybinayaa dadka masaakiinta in wax la siiyana de waxani waa min jinsi sadaqaado sida adaaxidii la gawracayo fa qiyaasan cala adaaxi waxna waad ka cuni waxna masaakiintaa siinaysaa fuqahadeena waxay isku qabteen ma in la kariyaa fiican mise isagoo cayriina in la qaybiyaa fiican kadib markay isku waafaqeen midkaad samaysaba inayna inay gudayso dad cayriin kusiisana ay gudayso haddii aad u karisana ay gudayso khilaafkuna markii fi taxqiiqi la dabagalo alanfacu lilmasaakiini weeye ee khilaaf xaqiiqiya maaha laakiin mid walba markay ereyga sheegayeen qaab bay u cileeyeen qoladii yidhi hala kariyo waxay dhahdeen karintu waa hawl xaaba ha la soo guro dab ha la shido weelal ha la diyaariyo biyo hala doona lagu kariyo waxaa fiican adu inaad kariso masaakiinta maunatu abki iyo culayskai iyo kharashkeedi culayskeeda aad ka qaadaa fiican bay yihahdeen qolada kalena waxay idhahdeen maya hilib meel lagu kariyey maraq iyo waxoogay dufan iyo dhacdhac buu yeeshaa fara badan qoyska haddii isagoo cayrina la siiyo inay maraq kala baxaan iyo inay si kale u karsadaan iyo hawlo badan bay ku qabsan karaan marka saas darteed intaad hilib karsan oo caada u geyn lahayd iyagoo iyagu karsadoo qaabkay rabaan u karsadaan ba uga manfaca badan labadaba kee u manfaca badan baa laga hadlaya laa shaka dadka qoysaska iyo reerahe mar walba wax karsanaya dadkii alaabtii u taallana in cayidinka lagu siiyaa marar badan u manfaca badan haddii dad dhalinyari iyo masaakiin bay hoofa lalaleeyahayna daadi hirib cayidin lagu taaga beel ku karsadaba mahaye in guriga loogu kariyaa u manfaca badan walidaalika mashaaikhda qaar waxay dhihi jireen hilibka qaydi qaybna guriga ku kariyo ugu yeer masaakiinta qaybna dariska caynihin ku siiyo iyagu say rabaan haw karsadaan sidii labadiiba adu taqiijisa wayusabihi wuxuu ku magacaabayaa bismin xasanin magac wanaagsan ka muxamadin wa cabdiraxmaan magacyo wanaagsan in lagu bixiyo ilmahana arrin fiican wey dhowr arrimoodba way kutusayaan marka koobaad nabigeena calayhi salaatu wasalaam baa ku dhiirigeliyey oo wuxuu yihi in axaba asmaaikum min allahi cabdullahi wa cabdiraxmaan riwaayadka qaarkood oo saxiixan ahayn maa cubida wixii ilaahay addoonnimo loogu tiiriyo oo cabdi fulan cabdi fulan ilaah asmaadiisa loo loo idaafeeyo baa ugu fiican asmaada fiican waxaa kaloo kamid ah asmaadii ambiyada iyo dadkii saalixiinta ahaa tafaa sidoodii oo kale inuu noqdaay waa arrin loo baahan yahay arrinta labaad ee tilmaamaysa nabigu asmaa xunxun buu dadka ka reebay asmaa aan fiicnayn iyo magacyo aan fiicnaynna saxaabada qaar buu ka bedelay magac iyo kunyaba waa ka bedeli jiray gabadh bara la dhihi jiray anti zaynab buu ku yihi nin abulxakam la dhihi jiray uu ka bedelay in alxakam huwa allah buu yihi asmaada qaarkoodna wuxuu yihi ilaahay asmaada agtiisa ugu carab badan yahay ugu xun shahana shahawa melikulmuluk iyo magacyada fantanka lama ogola haddii magacyadii qaar la isu diidayy qaarna la dhiirigeliyey qaarka la dhiirigeliyey baa wanaagsan waxaa saddexaada culimadu yidhaahdaan magacu loo bixiyo ilmaha markuu yar yahay iyadoy aadaab in la ilaaliyo tahay wuxuu saamayn ku yeeshaa dhaqankiisa iyo dabeecadiisa haddii magac fiican loo bixiyo oo wanaag ka turjumaya waxaa laga yaabaa in badan wanaag inuu noqdo saamayn wanaag ku yeesho carabtu waagii hore waxay ahaan jireen dad dagaal dagaalkana magac jircsan magac dabacsan waxay dhihi jireen wax kama taro ninka waaa waay waxay dhihi jireen waa inuu yahay nin musiibo ah oo magaciisa markii la maqla laga sii naxo walidaalika waxay la bixi jireen qataade iyo xarbi iyo calqama iyo magacyadaasay la bixi jireen xarbi waa colaad inaga magacyadin baa inaga la baxnaa qataadana waa qodax calqamana waa dacar iyo magacyo saas oo kaleeta ay la bixi jireen calqabatan min fulan haddaad maqasho waa dacar hebel dacarta waa geed kharaag ninkii kusoo saqajaama kusoo qaldama kharaag buu dhadhamin wey kharaag baa dhadhamin qataada waa qodax de qodaxna waxbay muddaa ninkan agtiisa haddaad marto daf uu ku duri weye isaga car isaga xarbina waa colaado ninkana de waaba dagaalyahan iyo dagaalkiisu waa fooda maxay saasay saas ula bixi jireen carabtu innagana de reero dagaal baa la ahaaye maxya dhib badan oo colaadkaa iyo waxaa wada baynu la bixi jirnay marka magacyadaa waxaa ka fiican magacyada ambiyada iyo dadkii saalixiintaha iyo ariiqood inaad ku dayato walidaalika nabigu wuxuu i samaytuhu bismi abi ibrahim aabahi ibrahim oo nabiyullaahi ahaa wa khaliil raxmaani subxaana magaciisaan ku magacaabay saasa wanaagsan asmaada ibn qayim tuxfat mawduud fi axkaami mawlid markuu magacyada kaga hadlayo qisas iyo dhacdooyin badan buu keenayaay oo ah iyo aqwaal badan oo ah ilmihii magac xun loo bixiyay inta badan wuu xumaadaa waxyaabaha la yaabay waxaa kamid ahaa nin dhowr wiilow dhalay aan allahu naxariista waa dhintay buu magacyo farabadan su ugu waday biki u dambeeyey buu wuxuu ugu yeedhi jiray ama maqli jiray ina macatab macatab mataqaana baalkan sariibka wey marka waalidku inuu ku fududaaday ilmaha magacyada xunxun ee loo bixinayo maaha waa baab gaaro ka hadalkiisa intaas baabulcaqiiqaan kaga baxaynaa baabu acimati acimada la cunayo uu baab yahay acimadan waxaa looga jeedaa waxalaalay waxa cunitaankiisu uu banaan yahay ee xayawaanaadka ah loo jeedaa halkan shaahna lagama hadlayo la cabo iyo sharaab beriis iyo badar la goostayna lagama hadlayo waxaa laga hadlayaa acimada xayawaanaadka in acimadii wixii la cunayay hilbaha lagu magacaabo xayawaanka hilibkiisa la cuni karana qur-aanka ha asalo ah ilaahay markuu adu kitaabka nabaaixdooda ka hadlayay fii suurati maaida wuxuu yihi waطacaamu ladiina uutuu kitaaba xilu lakum cuntada ahlu kitaabku xalaal bay idiin tahay wasaniga iyo majuuskaba shaahiisi iyo sharaabkiisi iyo beriiskiisu waa xalaal ee waxaa laga hadlaya waa hilbaha iyo dabaaixda ahlu kitaabka wey kaas min hada albaabi weeye ilaaqa halkan ereyga loo keenay wuxuu yihi marka yu'kalu waa la cuni karaa baqaru lwaxshi looda duurjoogta ah wa ximaaru lwaxshi dameerka duurjoogta ah iyo wadabucu wاstacrabu wاlarnabu wاlqunfudu wاlwabaru wاdabyu wاdabu wاnacaamatu wاlkhayl inta la cuni karo bahiimatlancaamkii iyo digaaggii iyo meelo badan baad kusoo marto habal la gawraco abaaxi iyo waxyaaba badan kusoo martay caqiiqo iyo uma baahna inta duurka jirteed xoolaha la dhaqda isagu wax uu tiriyey intaynaan gaarin waxaan leenahay qaacido qabso alslu fi saydi alibaaxatu xayawaanka duurka jooga hilibkiisa asalku waa mubaax wixii daliil sharciga xaaraantinimeeye maahan wixii daliil sharciga xaaraantinimeeyena afar ilaa shan qaybood baa lagu soo ururiyey insha allahu fi khaatimati baabi baan ka hadli doonaa haddii ala yihahdo yukal waa la cunaa baqarulwaxshi looda duurjoogta ah looda duurjoogtae ee culimmadu baqarulwaxshi u yaqaanaan inagu waa xayawaankan biciidka aan niraahno oo kaleeto wey ciidku waa ulowdii ka geysa waaweyn hadda waxaa la mid noqonaya nooc baqarkii caadiga ahaa ka mida baa innaga hadda loo duurjooga iloo ahoo jaamuus la yidhaahdo ama logesi aad tidhahdaan logesidu baqarkay ka mid tahayo curaab iyo jaamuus baa la yihahdaa locadda iyo logesi tanna baqarulwaxshigu waa xayawaankaa biciidka iyo wixii shabahee duurkaa taagan wey wa ximaaru waxshi dameer farowa baqarulwaxshiga inuu xalaal yahay culimmada qaar baa soo guuriyey ijmaac in loo daliishaday sida saabiki sunna markuu kaga hadlayo ijmaac wayuu leeyahay masaladaas ximaarulwaxshigana xilligii nabiga abi qataada markii xajka cumrada loo socday ee sayfulbaxri uu maray waa kii soo dilay sacd bni jasamatana waa kii soo dilay ee dadku ay cuni jireen xilligii noocaasa waa la cuni jiro o adilla yihahda wadabuci dhurwaagii ama waraabihii isaga micibuu ku ugaarsadaa laakin daliil khaas wey daliilkaana nabiga xasan waxaa ka suga xadiidii jaabirin in la weydiiyey addabucu xukunka ka waran waraabaha hilibkiisa faqaala huwa saydu ugaar wey markaasaa waxaa la yihi ma la cuni karaa markaasuu yihi ha marka waraabaha ninkii qashaay oo sida biciidka iyo dameer farowga u qasha hilibkiisu xalaal waa cinda shaaficiyati waa xalaal laakiin mutaakhiriintii shaaficiyada baa waraabihii aad taqiinina dhulwaagi in la cuno baa ku yar adkaatay waxay dhaheen dabcu dhulwaagaas ma aha oo muxuu yahay fakhtalafuu fii tafsiiri xoogay bay isku qabteen qolo waxay yidhaahdeen dhulwaaga oo dhan maahee waa kan yar yarka ee weerka la yidhaahdo ee dilaaga ah kale xoola hadduu ku dhex dhaco neefun buu qabsadaa oo la carabaa weerku neef ma dile orod buu ka saf maraayo dhag dhag dhag dhag wuu daadiyaa waana ka yeeriya dhulwaaga kale waa midka libaaxa markay isdagaalaan dagaalku daba dheeraado boorka intii isugu qariya gadaal ka gala xiryaha qabta wey mid khatara ah wa qolada waxay dhaheen maya dawacan waxaa looga jeedaa bahalka la yidhaahdo dawaca dawaca maaha bahalkan dhawaaqa ee soomaalidu ay yidhahdaan libaax buu gar wadaa soo mataqaana oo oo dhexdeenkii markuu soo iyo ya weer dawacna waa la yidhahdaa bahalkaasi baa looga jeedaa bay qaarkood yidhahdeen laakin fi lugat lcarab iyo qawaamiistooda haddaa u wada noqoto dabc wanaabo wey ama duguaa midaa tirado wastaclabu waa dawacadi maashii dawada ah, ad ama dayada la dhihi jiray soomaalidu nawaasibtiibaa mar si inoo soo gashaan u malayno magaca cali la yidhaahdo meel meelo badan oo xun baa la dhigaa dabci caliduruq bay u bixiyeen soo ma dawacadiina daya cali bay dheheen subxada saasay yidhahdaan laba cali isma weydiinaysay yidhaahdaan hebel iyo caligiis caligaagana ma aqaana yidhaahdaan waxaa kaloo yidhaahdaan hadalladooda ka kamida hadallo badan oo saas oo kaleeta ah ood mooda magaca cali la yidhaahda in si loo maagayo baad moodaa marka taclafku dhedig iyo laboodba bahasha dayada ama dawacada la yidhaahdo weeye shaaficiyaduna imaamu shaafici markay cilaynayaan xadiidka kullu dinaabin min asibaaci u tegi doono waxaa looga jeeda bay dhaheen sibaac wax ilkaha dadka ku weerara insaanka weerara wey wax xoola weerara maaha dhulwaaya dawacadtoona asalku dadba weeraraane way cararaan markay arkaan bay leedahay walarna midda kale carabtu hilibka dawacada way cuni jirtayoo wax fiican bay u taqiine way jeclay ilaahayna wuxuu yihi wayuxilu lahum ayibaati wayuxarimu calayhim lkhabaa'i ayibaadkay ka mid ahay binaad markay soo degeysa walarnab bakaylihii bakaylaa waa taqaanaan sooma isagana hilibkiisu xalaal weeye daliil waxaa nabiga xilligiisii bay saxaabadu anfajnaa arnaba bahabakeylaa ugaarsanayoo markaasaan gowracnay nabigu alayh salaatu asalaam waxbuu ka cunay annana waa cunay yihahdeen wlqunfulu kashiitadi kashiitada waa taqaanaa soo ma tan qorxaha dheerdheere beeraha iyo dada ka cunta kashiitaduna wayna hilib fiican tahay bay yidhaahdeen waraabo wax ugaarsadana ma aha carabtuna aad bay u jeclaan jirtay haddana dawooyin badan baaba lagu sheegaa waa baruur badan tahay oo sow badan tahay so waxaa la yidhi so xadiid inay khabaa'ista kamid tahay sheegaya ma jirino imaamu abaraani uu ka wariyey min xadiidi qataadata bni nucmaan oo uu yileeyahay ninkaasi may xadiidkaasi waa abi hurayre laga warinayo oo lahaa huwa khabiisu min alkhaba'is xadiidkaa waa jira abu daawuud baa wariyey imaamu axmed baa wariyey bayhaqi baa wariyey laakiin sanadkiisaa daciifo ciise bni umaylata nin la yidhaahda can abiihi oo labaduba majhuul yihiin baa ku jira saa darteed xadiidkaa ma asixin laakiin culimada qaar baa tiri waa karaahiya maxaa yeelay shaydaanka isku soo ekeysiiye kashiitado isku soo matala yidhaahdeen saa darteed waa karaahiyo bilaaba kashiitadan aad qalanayso shaydaan noqotay oo maxaa u daliila ah? waxa xadiid abutabarani fi lkabiir min xadiidi qataadata min nucmaan uu ka wariyey baa nabigu habeen xilli mugdi oo roob ah. xaafadiisuna way fogey buu nabiga cishaha la tukaday sala allahu alayh ali wasalam nabiga cishihii markuu ka baxayn buu arkay buu war ma qataada haa war saacaddan meeshan maxaa ku dhigay waxaan isiri rasuulka ilaahi cishaha iskala soo tuko waxuu xidhi aha dhace ulqoyada uu haystay nabigu buu isiiyey buu yihi markaasuu ushanqaado ilaa reerka reer ka tagto fa ina shayaana qad khalafaka fii ahlika shaydaan baa xaafadii kuu dabamaraye ushanqaado buu ilaa guriga ku tagto kadibna intaad banaanka usaarta ku garaaco banaanka usaar buu ushan reer ushid markaan ka qaatan saa usoo baxayba big way jidkii baan iyada kusoo qaaday baasha iftiimaysa gurigii baan dalaq soo iday reerihii oo wada hurdaa arkay wax soo jeeda ma mari gurigaas saa u firfiriyo koonaha bahalka shaytaan dhex fadhida banaankaan u bixiyo waan garaacay oo banaanka u saaray xadiidkaasi sheekh naasir isagu raximah llahu tacaala fi silsila saxiix oo ku sheegay saddex kun soddon iyo lix u saxiixiyey uruqdiisiiy markuu isu geeyey waxa xadiidkaa maadaama uu shaydaan isku soo matelay xaaraan ma dhigi kar karaahiye iska dhe culamada qaabay halkaa ma kaa daliishaday ayib walwabari xayawaanka wabarka la yidhaahdo wabarku aniga soomaali kuma aqaan laakiin waan idin tilmaamay waa xayawaan itaalka iyo dheerarka dabangaalaha la eg laakiin ka weyn oo ka calool guuran afar idigoo laba koroo dheer dheer iyo laba hoosoo dheer dheer buu leeyahay daba saynna male sayn male sayn dheer oo lalbata ma laha maxaa la yidhaha xayawaankaas de kaa yar yarkaa maaha uu ka waya dabangaaluhu leeyaha faranku dabangaalaha mila kaada ayib waad garan wey sankurta maaha sankurta aqaana maaha insha allahu taala habeen dambe baan sawirkiisi iyo isagoo muuqdo oo socsocda video videogiis idin keeni doona haddii ala yihahdo markaasaa idin sheegi doonta ya muxuu yihi habeen dambe aan idin keeni doonaa markaan sawirkeeda aragtaan idinkaa ii soomaaliyeenayo ma garanayo ad ma xasuusin ingiliis magaciisa waan qiri lakin ma xasuusin wdabyi bahasha garanuugta ama eelada la yidhahdo wey wdabi bahasha dabiga la yidhahdo wey dabiga soomaali soomaaliya kuma arag meelaha soomaalidu degto anigu ma aqaano dhoolkan xeebahe boosaas iyo berberiya hadii laga heli doono dabigu maasacagaley ma aha soomaalida qaar baa maasacagaleyda booda maasacagaleyda fii lugati lcarab waxaa lagu yidhahdaa waral waaw iyo ra iyo laam waral baad ihahda dad qawaamista ka raadinaysaan baashan dabaarata biyahe ariga nuugta ee dhawaaqda ee cida ee hadday fooda ku geliso dhulka ku dhigayso xooggeeda arigana nuugta haddii hadday rato baashaasi waral baa la yidhaahdaayo intay soomaali ka rumaysan tahay bay carabi ka rumaysan tahay oo habar jin inay tahay oo jin xiriir la leedahay iyo balaayo bay soomaali ka rumaysan tahay laakiin dabdigu waa xayawaan sida ugu eg laakiin aada uga yar sida baashan umana caga dheer dheera umana xoog badna un gacanta dhudhunkeeda wax saasay la eg tahay dabidu god bay godadkay gashaa waa laga soo saari mar haddaad gacanta ku dhigtood soo saarto ma dagaalanto halkan miiskaad saaran cimaamadaad dusha ka saari ka cimayso miiska hadduu khaalad hoose leeyahay khaaladaad gashaba way kuugu jiri marka baasha hilibkeeda carabku aad bay u jecel yihiinoo way ugaarsadaan nin macallin oo maalin wax noo dhigayey baa noo keenay isagoo wada miiska isaga saaray intuu cashirka ku jiray way noosha baashii sidaas ahayd buu ka sheekeeyey qiso cajiib ay leedahay aniga waxaan isag fadhinaa arday siraaliyona wuxuu yidhi baashan waa la gawracaa waxaa dhici markaad gowracdo inaad faranjeerka geliso oo toddobaad ay ku jirta toddobaad kadib digsi weyn baad biyo ku ridi waad ku dhex ridi haddii aadan dhagax weyn iyo saarin marka ay biyuhu aada u kulaa karkarto kor bay usoo boodiyo daboolka intay ka soy gediyada qabsato bay gedin bui digsiga baa toddobaad ka hor madaxa laga jaray wey annaga yaa baan u dhiman waxaan dad dad masas iyo halaqyo cunay nagala duwana kii ag fadhiyay wuxuu yihi sheek waydaan idinkaan aqoonin bui baasha sidaa la sameeyo markaasuu yihi see la yeelaa wuxuu yihi markaad gawracdaan laba xididoo madmadow baa halkaa kaga jirtee labadaa qabta oo siiba weligood wax karkaraya wax soo boodaya iyo wax dabal madaxa ku dhufanaya midna ma jirin markaasa waxay u dhacday anu qoladan aba la yaabanaatan iyo xilligii nabigeeba soo celi jireen kuwan aba ka daray kuwa kale aba ka daray baasha haddaad rabto inaad cunto ninkaasi anida ma tijaabina wuxuu noo faa'iideeyey markaad gawracda labadaa xad xididee madmadow baa laga saaraa kadib hilibkeeda caadi uu noqo wakti dheer buu karitaankiisu qaataa bay yidhahdaan allahu aclam meeshan baa saaga la yidhaha lakin iyada maaha wanacaamati gorayada gorayaduna hilibkeedu xalaal weeyo min jinsi ibil geela un baa la raacay waalkhayli fardaha fardahana hilibkoodu waa xalaalo sida imaam bukhaari iyo warinayaan keyrkii muslimba xilligii nabiga alay slam saxaabadu waxay leeyihiin nahaa can luxuumi xumuri ahliyati warakasa fi luxuumi khayl dameeraha hilibkoodana waa ka mamnuucay fardahana waa baneeyey qisada uu ku baneeyey markay faahfaahiyeenna nabigu yawma ah, khaybar ba waxay arkeen wuxuu u yimid iyagoo dameere iyo fardaba qashay dameerihii iska daadiyuu yihi fardihiina laa ba'sa buu ku yihi saasay qaarkood ku faahfaahiyeen intaa inta la cunayuu ka sheegay walaa yukalu san sinawl lama cuno bisa duureedka sinawl waa bisada duurka wala xasharaatu mustakbasa xasharaadka dhulka yaacaya ee xunxunna lama cuno jiir iyo waan utegi doonaa si kale isaga loo diiday jiirka iyo waxyaabaha lamidka ee xunxunka o dhan ee laga yaqyaqsado inaad cunta maaha uleey kanamli sida quraanjada wzubaadi sida daqsiga iyo wanaxwihima waxaa lamida ilaahay baa wuxuu yihi wayuxarimu calayhim lkhabaaif wixii khabaaifka oo dhanna xaraam wey saas amir wey walaa maa yataqawaa wixii ku xoogaysanaya binaabihi micidiisa wixii mici ku xoogaysto oo say shaaficiyadu yidhahdeen dadka ku weerara sida libaaxa iyo shabeelka iyo waxa lamidka ah kalasadi libaaxa waalfahdi haramcadka iyo wanamiri shabeelka wdi'bi yayda ama ayduureedka wdubbi xayawaanka dubiga la yihahda meelaha barafkaa ah jooga wlqirdi daanyeerka iyo naxwa lamid kuwaasoo dhanna in la cuno ma banaana asal wuxuu ga dhigayaa xadiidkii ahaa nabigu wuxuu reebay can kulli dii naabin min asibaaci xayawaanka duurjoogta ah wax kastoo mici leh oo mici ku ugaarhsada haddii la yidhaahdo dabucan maxaa loo soo reebay kana waa caam kaana waa khaas oo khaasku baa laga soo reebi inta kalena cumuumkay ku baaqi noqon dibigu hadda magaalooyinku ka buuxaayo ayga aygaa lagu daray mar ay dooreed baa la dhahaa yayna waa la yidhaahdaa haddana magaalooyinku joogaayoo qaarka ayga laba noocoo kamida oo magaalooyinka hadda ku badan baa dibi ah ama laba calaamadooda aan idin siiyo mid kan dheer dheer ee timaha badan ee wolfka ay yidhaahdaan kaasi waa dibigii eygii caadiga aha maaha waxaa labaadoo dibiga ka lagu yaqaanaa waa dilaa xataa magaalooyinka markuu joogay in badanoo isaga kamida qasab waxaa waajib laga dhigaa afka in wax loo geliyo ama xarig lagu hayo haddii kale qofka inuu dilaa dadka dilaa dhici karto sida eyga kale maa waa ka bahalsan yahay haddiise aada usoo xiri weydo waa wadamada qaarkood waa la isxiraa qofka xabsi baa la geenaya waay dadka inuu magaalada fasaadiyu ku talagalay kanna waa lagaa wareejinaya xilkiisa wamaa yastaadu wax kastoo ku ugaarsada bilmiklabi cidiyaha ku ugaarsadoo ciddi wax ku qabsada ku dila waa shimbiraha kasaqari baalkan gorgorka la yidhaahdo wey washaahiini baalkan galaydka la yidhaahdo wey wlxidaati bahashan dafada ama baqalyada la yihahda way xagatada iyo wlguraabi tukaha ninkii duqi teliye hilibkii iyo badarka wax ku yeeshay wey ilaa guraaba zarci tukaha yar yarka ee beerta cuna maahane oo fa waa la cuni karaa kuwana wuxuu misaalkaha la isku laakiin qaacidadu waa xadiidkii nahaa can kuli dii naabin min asibaaci wadii miklabin min aayri kdigaa ku waarsade oo weye marka sakriga iyo shaahinku waa isku jinsi un midna waa kan waaweyne gorgorka la yidhahde raqli iyo shimbirta kala cayriya midkan kalena shaahinkana waa bahalkan aadka loo jecel yahay ee galaydka la yidhaahdo baa la yihahda inaguna galayr hebel galayr waan la baxnaa carabtuna hebel shaahin way la baxdaa soo ma hebel shaahin iyo way fara badan yihiin aimadii hore iyo dadka dambaba waa ku badan yihiin wamaa tawallada wixii ka dhasha min ma'kuulin wax la cuno iyo wagayri ma'kuulin waxaan la cunin laa yukalu la cunin maayo kalbakli baqashii wey xayawaankan dameerihii iyo farduhu ay iska dhalaan ee baqasha la yidhaahdaay lama cuni kara tusaale ahaan waxaan haddii labadan ka dhashay midna wuxuu keenayaa in la cuni karo waa kii xalaasha ahaa midna wuxuu keenayaa inaan la cuni karin waa kii xaraamta ahaa hadday shubha soo gashay taxriimkaa la raacinayaa ixtiaa ixtiyaaan liladcimati calooshaada waxaa gelaya si ixtiyaa loogu sameeyo oo looga ilaaliyo wax shubha ku jirto baa lagaaga taxriiminaya kalbaqli baqasha waa taqaanaan faras iyo dameer baa iska dhala baqal faras isagu waxma dhasho gemiye wax ma dhasho iyadana baqluhu waa la dhalaaye waxay dhaheen iyagu wax ma dhalaan ya wax gaadiidkaa dhaqday naguma jiraan malaynay oo raggii nugaalidaa walyacfuuri yacfuurkan uu ku qaldamay baa la yihahdaa mualif yacfuurku xayawaanay laba xayawaan iska dhaleen ma aha waa shimbir shimbiraha kamid ah aniga soomaali kuma aqaano waa shimbir oo la-eg oo wax yar ka yara ah haweyn halkanna xararyo madmadow iyo gudguluuday ku leedahay aada u qurux badan qaar baa waxay ku fasiraan culimadeenu bayacfuurka ku fasiri jireen baalka digiiranka la yidhaahdo bayacfuur ku fasiri jireen qaarna digiiranka mehe waxay dhihi jireen bahalkan digaagga u egee ka waaweyn soo ma jiraan digiirankana aan ahayn digaaggeenna caadigaana aan ahayn maxaa la yidhahda ya ya ya gorgorkaas maaha baal sida digaaggaa bolobolo waaweyna magaalooyinka waa lagu arkaa do ninkani wuxuu yihi dooro duur baa la yihahda inkastoo magacaas digaag duur mayfinta maaha midba yar tahay tan hiirankiiyo kaa ka waaweyn wadaadada qaar baa ku fasira laakiin markay sawiradooda keenayaan waxyawaan qoleyda wax yar ka weyn dhadinkiisu oo gudguduud iyo layman cagcagaaran leh insha allahu taala iyaga helinta maalidiin kale yacfuurka ilaa yacfuurku waxay leeyihiin waa labood laakiin shimbirtiisa dhadig asal ahaan jinsigiisa xajal baa la yihahdaa alxajar baa la yihahda iyadoo duulduulayso videogeedaan idin keeni doona insha allahu tacaala markaa idinkaa soomaaligaada haddaa ku taqaanaan inoo jalcin doona wa yukaru waxaa la cunayaa kullu saydi baxri badda ugaadha ku jirto dhan waa la cunayaa ilaa difda caraha iyo watimsaaxa iyo xaaska maahane iyo wixii lamida xayawaanku waa saddex qaybood bad iyo bari marka la yidhaahdo xayawaan bari ah oo sidiisaba banaan oo ku noolaada iyo xayawaan baxri ah oo badda keliya ku noolaada iyo xayawaan labadaba ku noolaado hadda loo yaqaano albarmaai barun iyo maunti baa la daray naxtigaasay u sameeyaano albarmaai bad iyo biyo waa ku noolyahay sida iyo iyo baashan jeerta la yidhaahda ee micyaha dheerdheer iyo baalkan raha la yidhaahdi iyo xayawaanaadkan banaankan iskaga noolaada biyahana ku noolaada asalkoodu xayawaanka bariga xukunkiisaay raacsan yihiin haddaba labadan yaxaaskana waxaa loo diiday kullu dii naabin min asibaaci halkaan bay jeertuna mari difdaca waxaa loo diidayna axaadiis in la dila diiday baa jirto dib baan ka sheegi doonaa insha allahu tacaala mida labaad waa khabaais bay leeyihiin rah waa khabaaisoo yuxarimu alayhim khabaaisa bu gelaya وkul maa dara wax kasta oo uu dhibo akluhu cunitaankiisana waa xaraam kasumi sunti wالzajaaji dhalooyinkii iyo waturaabi ciidi yani ciiddaasaan iska daldalanon iska cuni lama ogola waayo waa darar naftaada iyo jirkaagay wax yeelaysaan haddaad tidahda dhalooyinkaasaan jajabsanoo liqina iyadana lama ogola aw kaana najisan ama wax kastaoo nijaasa ah isagana lama cuni karo nijaasoo dhan xaaraan wey afka lama gelin karo aw aahiran waa aahir laakiin mustaqdaran wax laga yaqyaqsado wey kalbusaaqi candhuufta iyo walmaniyi biyaha shahwad iyagoo la cuni kara iyo xaakada ninkay xaakada urursade cuna ka warama waa lalabona dhaha marka mustaqdaran saam wey waa waa la cuni markii ay yaqyaqsanaysa wey laa yaxilu akluhu kuwaas cunitaankiisa ma banaano yuxarimu calayhim lkhabaaisay soo wada gelaysaa bay yidhahdeen fain idara hadduu u dhibaatoodo u baahdo ka maarmi waayo ilaa akli lmaytati baktiga inuu cuno akala minhaa baktigu wax ka cunayaa akala wuxuu cunayaa minhaa min almaytati baktiga maa yasudu wax celinaya ramaqahu nafta uu ku celinayo haddii aada nafku qabato wax kaloo cuntanaad weydo oon bakti ahayn baktigaa intaad nafta ku celinaysa ka cuni kartaa amaa baktiga cinda daruura in la cuni karo ilaahay baa subaa xurimat calaykum lmaytatu wadamu walaxmu lkhinsiir aayaadkii aakhirkeed wuxuu yihi faman idura gayra baaqin walaa caadin faman idura fii makhmasatin gayra mutajaanifin liimi dhib ma laha qofkaas waa cuni karaa baktiga imaa amaa qadiyada shardigana maa yasudu ramaqahu waa qaacidadii culimmadu ay yihaahdeen addaruuratu tuqadaru biqadariha wax asalkiisu xaraam iyo haddaad daruuro ugu baahato qadarka baahida keli aada isticmaalaysa baahiduna waa nafti inaad isku celiso fain wajada hadduu helo maytatan bakti iyo watacaamal ayri cunto dad kale leeyahay dadkii idan kama haysid kumana ogola raalli kaagama aha cuntadooda baktigaa iyo cuntadaa keebaad cunaysaa ma daruuradii baa baktiga kuu banayn mise cuntadooda cun baa lagu leeyahay o aw maytatan wasaydan ama ugaag iyo bakti baa u mutay wahuwa muxrimun isagoo muxrima qofka muxrimkaana ugaag lama ogola barya inuu jiro akala almaytata laba gooraa baktigu cunayaa ninkani waa muqtar oo labadanba horta ugaadha inaad dishana waa kaa xaaraan maytadna waa kaa xaaraan xoolo dad kale biduuni idninna waa kaa xaaraan saddexdaba horta biduuni idnin taxriim bay wadaagaan maytadu waxbay dheer tahay marka kuwana waxbay kaga duwan yihiin xoolaha dadka haddaad cunto dandhow baa lagaa rabaa saydka haddaad dishana dandhow baa lagaa rabaa maytadan haddaad iska cuntose cid dandhow kaa rabta ma laha saddexdaba hadday xaaraam yihiin xaaraan dandhow lagaa rabi xaraanan dandhow lagaa rabin aysaruhumaa qaado marka kana dandhow lagaa rabin intaan acim ku dhameeyey haddaba acimada baynu qaaciide gud wiii xaraama ah saan sheegay baynu kusoo gabagabeyn caaw cashirka saynu soo sheegnay qaacidada dabaaih iyo iyo sayd baynu kala qaadi labada lafdi laba asal bayna kala leeyihiin marka laleeyahay baabul afcima la keenaya xayawaanaadka hilibkoodu xalaasha yahay ee la cuni karo xayawaanka oo nool baa laga hadlayaa bishari inuu dabaaixdii qawricii ariiqiisii maro dabaaix marka laga hadlayana xayawaankii xalaasha ahaa gawricii sharciga ahaa ma waafaqay baa laga hadlayaa laba asal oo oo aada u kala duwan bay leeyihi waxaa laleeyahay acimada manaa xayawaanaadka asalku waa xalaal wixii sharcigu xaaraantinimeeyey maahan dabaaixdana asalku waa xaraam wixii sharcigu xalaaleeya maahane midna asalkeedu ibaaxa weeye midna asalkeedu taxriim weeye tan asalkeedu taxriim yahay waa baabka dambe iyo cashirka habeen dambe baan insha allahu tacaala kaga hadli doonaa tan asalkeedu ibaaxada yahay waxaa laga soo reebay dhowr xaaladood waxaan leenahay o waxaa laalay wixii diinaabin min asibaaci wadii miklabin min aayri waa cumuum naskaa caamkaa wax kastoo cidi ku ugaarsadoo shimbiraha duraa ama mici ku ugaarsadoo xayawaanka dhulka socdaa calal bay xaraam u yihiin nabigaani aslan kullu diinaabin min asibaaci wadii miklabin min aayri xaaraantinimeeye cumuumka wuxuu daliil khaasa kasoo reebay sida dabuca laga reebaya qaybta waa qaybta koobaad ee xaraamtaa qaybta labaad ee xaraamkaa maa jaaa annasu bitaxriimihi khaasata wey wixii nas magacaabo inuu xaraam yahay sida axaadiidtii dameeraha guri ka hadashay oo kaleeto sida axaadiidtii khinziirka ka hadashay oo kaleeto aayaadka ka hadlay qul laa ajidu fii ma uuxiya ilaya muxarama calىa طaacimin yaطcamu ila an yakuna maytata aw daman masfuuxan aw laxma khinziir tan kalena waxaa weeye nabigu nahaa can luxuumi xumuri ahliya dameeraha gurjoogta wixii nas gaar oo magacaabay xaraam inuu yahay oo ku soo aroorana waad ka reebi asalkii baxadaad ka soo saari oo taxriim baad ka dhigi qaybta saddexaad maa amara sharcu biqatlihi wixii sharcigu amar ku bixiyey in la dilo meeshii lagu arkaba isagana waa xaaraan bay yihahdeen sidii nabigu kamsun kulluhuna fawaasiq yuktalna fi lxilli walxaram buu yihi alxidaatu baa kamid ahaa alguraabu baa kamid ahaa waxyaabahaasoo dhan wey iyo wixii axaadiis kale lagu sheegay sida wasaq aha la dilo soomaalida bahalkan mulaca u taqaano oo kaleet waa xaraam waxaa kamida ah waxyaabaha xaaraanta ee gaasna gaarnas ku sheegay masaska iyo adeesooyinka alxayatu waxaa kamida ah dutufyatayni nooca la yidhahda masaska kamidka ah waxaa kamida alabtaru midka goodka la yidhahda dabada go-an baa kamida ah. waxyaabihii nusuustu ay amartay in la dilo meesha lagu arkaba oo dhan waa xaraam cilatu taxriim fuqahadu waxay yidhaahdeen waxaa laga gartay amarka inaynan hilibkeedu maqsuud ahayn maal la xifdinayana aynan ahayne wax in la itlaafiye ay waajib tahay wya wixii la waajibiyey in la itlaafiyo oon maal ahaynoo la fogeeyo ha la sii cuno waxaa la cunayaa lagu intifaacaya maal la xifdinaya u noqon lahaa halkaasay ka egeen qaybta afraad waxay yidhaahdeen cagsa haada maa naha sharcu can qatlihi wixii sharcigu xaaraantinimeeye in la dilo lanna cunitaanku in la gawraca ka horeysa sooma haddii habal la la diiday waana waxaa kamida sida shinida quraanjada hudhudka kan suradka la yihahdaa kamida oo nabg ala xadiidku wuxuu ka reebay nahaa an an can qatli الnamlati والnaxlati wاlhudhudi wasurudi suradi xadiid ibn cabaas oo saxiixa wey waxay qaarkood ku dareen difdaca oo xadiid waxaa jira ah, nabigu nahaa can qatli الضafaadici raha in la laayo waa reebay riwaayad baa ku dartay faina sanaqiiqahaa tasbiixun dhoodhoodeedu ay dhawaaqaysa ay tasbiix weye lakin xadiidku waa daciif xadiid kaloo daciif bay fuqahada qaarkood ku daraanoo bahasha naha can qatli khaaaiifi bahashan khaaaiifta la yihahda fiidmeerta waa taqaanaa soo ma fiidmeertan guryaha iska lalmise fiidmeerta dilka khaaaiif baa la yihahdaa xadiidkaasna waa daciif laakin fuqahada ku dartay xadiidkaasaan dacfigiisu u cadaanin difdaca ku daray uma cadaanin culimo kastoo xadiid baabkaa ku soo aroora hadduu asaxana jumladaad ku dari hadduunan asixinna ciddaynan u cadayn inuusa asixin jumladan ku dartaa laga yaabaa maa naha sharcu can qatlihi wuxuu ku shaneeyey oo qaacidahan kuu soo siiyey maa kaana min dawaati sumuumi xayawaanaadka qaybta sumuumta ah oo ibiyan hadii la ogaaday waxaan hilibkiisu inuu sun yahay isna in la cuna lama ogola waxaa kaloo ay qaacidadaa lix kaga dhigeen maa kaana min alkhabaaisi xasharaadkii aan soo maraynay sida dubaabkii daqsiga iyo waxyaabaha dixiriga iyo dee baktiga dixirigii kasoo direeray intaad dhaqda ma cuni kartaa waay leeyihin maya min akhabaaita yuxarim calayhim khabaaid cumuumkaa khabaaidta soo gelaya lixdaas sinfi bay sida qaaliban ah ay fuqahadu ka soo reebaan asalka ibaaxada ah inta asalka gelaysaa badan inta kalena waa waxaan marka hore waa macno lahayn oo darsi iyo dixiri ah waxa laga yaaba laakiin adigu inaad khabaaid kugu jiro oo mujtamaca qaar khabaaid kugu jirin baa jiro oo banaan kaljaraadi ayaxa soomaali ayax un hadii la yihaahdo waxaa laga yaabaa haddaad marti qaadda maanta odayaal soomaaliyeed odayax usoo shiisho ood u keenta maxay kugu samaynayaan shamin maxaa samayn lahayda carabtu ayaxa saliid baa lagu shiilaa waa la qallajiyaa baalasha qabax qabaxdaa laga tuuraa casarkii markaad shaha cabaysaan sida buskudki ku shaahaneysaan baa casarkii lagu shaaheeyaa isagoo jawaano ku jiro lamiisayana halkan kambaal aad ugu tegaysaan iyo coosteer ya hade halkan kambal aad ugu tegay isagoo suuqyada yaaloo lamiisayo halkan coostigana waa sida imisu markuu roob do dad badan baa iyagoo dhalka hoos ordooya caysan ay gawaarida dishaan kuwaasi maba kariyaan intay saa gacmaha ku dhahaan ay baalasha ka ribaan bay afka hore ugu tuurtaan beeralaydan oo dhan baa min jinsi jaraadi min ah. jinsi jaraad bay gelaysaa oo jaraadka ah bay kamid tahay ah, bismihi caam caam halkaasaan ku dheeraynaa wallahu aclam wasala allahu ala nabina mamed subxanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu